bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni kaiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay oon ka soo hadal haynay khusuusiyaadka rasuulka salى اllahu عalayh ali wasalama waxyaabihii isagoo uu la gaarka ahaa oo nebiyaalka kale aan la siinin ummaddiisuna ay isaga tabac ugu ahayd wa min dalika annahu sala allahu calayhi waaalihi wasalama awalu man tanshaqu canhu lardu wamin dalika waxyaabaha nebigu la gaarka yahay waxaa ka mid ah annahu sala allahu calayh ali wasalama nebigu awalu man qofkan ugu horeeya weeyaan tanshaqu اlardu dhulka ay ou dhambalmaayo canhu isaga xaggiisa ay kaga soo dhambalmayso ayb qofka ugu horeeyo oo dhulku uu markuu dilaaco qofka ugu horeeyo ka soo baxaayo isaga ayuu noqonayaa ayb wamin dalika annahu calayhi salaatu wassalaam <clears throat> kaasi waxaa marka ka mida ah idaa suciqa annaasu dadka hadday suuxaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakuunu huwa isagu wuxuu ahaanayaa awalahum kan ugu horeeya ifaaqatan soo miiraabidda soo miirsashada kan ugu horeeya u noqonaya isaga kamaa akhrajaahu fi saxiixayni bukhaariiyo muslim siday soo saareen min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canhu fii qisati alyahuudiyi ninkii yahuudiga ahaa lamaa qaala markuu yidhi laa maya waladii istafaa muusa cala alcaalamiin ilaaha nebi muuse caalamka ka doortay baan ku dhaartay ayuu yidhi yahuudigii falatamahu rajulun nin baa dharbaaxay min almuslimiina ka mid ah oo wuxuu yidhi isaguna waladii istafaa muxamadan cala alcaalamiin allihii muxamed caalamka ka doortaan ku dhaaranayaa dheh ayb wataraafaca ilaa rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii ayay arrinkoodii u kor yeeleen yahuudigii la dharbaaxay iyo ninkii muslimkee dharbaaxay fa qaala markaa nebigu waxa uu yidhi laa tufadiluunii calaa muusaa aniga muuse ha iga fadli badnaysiinina oo aniga yacnii muuse ha iga kor marinina ayb laa tufadiluunii calaa muusa marka muxuu sidaa u leeyahay nebigu inuu muuse ka fadli badnaayo waa la ogyahay muxuu u leeyahay marka muuse aniga yaan laiga aniga yaan lay fadilinoo muuse laiga aan aan la iga fadilin muxuu u leeyahayna oo anigii aan la ysaramarsiinin culammada marka laba siiyay u macneeyaan waxaa weeyaan mid in nebigu uu diidaayo nebiyada oo calaa sabiili tacasub dadka yacni tacasub dartii iyo qaar la fududaysanayo kuwana la kor yeelaayo iyo waxyaabahaasuu diidaayo waxa ay ka dhalatayna macno noocaasoo kaleu ahaayo yahuudi dhaartay oo ku dhaartay allihii muuse caalamka ka doortay iyo ninkanoo dharbaaxay ee yidhi moxamedow alla caalamka ka doortay hadda marka marka lasay kala fadli badnaysiinayaan waa calaa wajhi tacasub casabiyad darteed waay iyo yacnii sidii qabyaaladoo kale <clears throat> marka nebiyadii qaar iyadoo la kor yeelayo kuwo kale haddii la hoos dhigo sidaas ma fiicno waxaa nebigu diidaya marka taas waay sala allahu calayh waali wasalam macno kale culammadu waxay ku sheegaan in loo ujeedo nebigu inuu sidaa u yidhi calaa wajhi tawaaduc kibir la'aan inaanu iskibirinin oo uu hoos isu dhigo isagoo alla fadilayba <clears throat> labadaas macnaa lagu sheegay ee maahan in la diidaayo in nebiga iyo muuse inuu nebiga fadli badan yahay taas iyadu diidmo male tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdihim ayb taasaa marka iyada tusayso tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin laa tufadiluunii calaa muusa faina annaasa dadka yuscaquuna waa la miir daboolayaa oo waa suuxayaan waa la suuxinayaa yowma alqiyaamati fa akuunu waxaan ahaanayaa aniga awala man qofkan ugu horreeya oo yufiiqu soo miiraabayo fa ajidu muusaa muusaan arkayaa baatishan isagoo markaa ku dheggan biqaa'imati alcarshi carshiga tiirkiisa isagoo ku dheggan rukunkiisa falaa adrii ma ogi afaaqa qablii hortay inuu soo kacay aw kaana ama inayba ahayd miman istafna allaahu cid dadkii alla uu ka reebay oo isagu marka suuxdintaba aynan ku dhicin inuu yahay ayaanan kala garanin buui wanufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allaahuda waa istifnaaha kuwii alla uu istinoodayo uu reebayo iyaga aan suuxdinta ku dhicin inuu ahaa iyo inuuba iga hor kacay ayaanan kala garannin buu yii markaan sidaa u soo kacayba muuse waxaan arkay carshigii ruknigiisa ku dheggan ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay leedahay inuu iga soo hor kacay ma ogi amjuuziya ama in loogu abaalguday bisacqati tuur jabalu tuur markii uu ku suuxay taas marka in loogu abaalgudayo tan aanba la sooxinninba ayb <clears throat> taasina marka waxay ahayd walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila اljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan waqara muusa saciqaa muuse marka isagoo wou dhacay isagoo markaa miir daboolay daboolmay marka taas in middaan loogu abaalguday oo maadaama taas ay ku dhacday tan laga badbaayey waqad xamala bacdu man takallama calى hada اlxadiiثi waqad xamala wuxuu ku xambaaray bacdu man qof qaarkiis takallama ka hadlay ku hadlay calaa hada alxadiidi xadiidkan ka hadlay haadihi alifaaqata soo kicitaankan wuxuu ku xambaaray cala alqiyaami ka soo istaagid min alqabri laga soo istaago wuxuu yidhi marka suuxdin maahantane soo kiciddu waa qabriga in laga soo baxo wa daliiluhum kuwaa daliilkooda fii daalika arrinkaaga ugu daliil ana maa waqaca fii bacdi riwaayaati albukhaariyi riwaayaadka bukhaari wixii ku dhacay qaarkeed min xadiidi yaxya bni camrin اlmadaniyi can abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa tukhayiruunii cala alanbiyaa aniga ha i khayr badnaysiinina ambiyada korkooda faina annaasa dadka yuscaquuna way dhacayaanoo waa suuxayaan yowma alqiyaamati faakuunu waxaan ahaanayaa awala man tanshaqu canhu اlardu qofka ugu horeeyo oo dhulku ka soo dilaacayo ayb oo dhulku ay dhambalmaysa xaggiisa ay ka dhambalmayso ayb oo qabrigii kasoo bixitaankeedii oo dhulku markuu dilaaco waa laga soo baxayaa faidaa ana bimuusaa waaba muuse faidaa ana waaba aniga oo bimuusaa <clears throat> muuse aan kor taagnahay aakhidun yacnii uu ku dheggan yahay biqaa'imatin tiir min qawaa'imi alcarshi carshiga tiirarkiisa falaa adrii ma ogi akaana miman suciqa dadkii suuxay inuu ka mid ahaa amjuuziya bisacqati اluulaa ama suuxdintii hore in loogu abaalguday tan lafdigaani marka qabri ka soo bixid buu sheegayaa tii horena wuxuu sheegayaa sacqada marka la afuufo buunka sacqada dadka ay ku dhacayso wa hada lafdu mushkilun lafdigaani waa ishkaal mid gelinayo wاlmaxfuudu riwaayaة اlbukhaariyi sida maxfuudkaana waa riwaayada bukhaari can yaxya bni qazaca can ibraahiima bni sacdin can الzuhriyi can abi salmata wacabdiraxmaan اlأcraj can abi hurayrata fadakara qisata alyahuudiyi buu sheegay ilaa an qaala rasuulu ulahi sal slam laa tukhayiruunii calaa muusa faina annaasa yuscaquuna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadka waa dhacayaan fauscaqu macahum ayb waa la i ridayaa anigana iyaga macooda ayaa la isuuxinayaa faakuunu waxaan ahaanayaa awala man yufiiqu qofka ugu horreeya soo miirsado fa ajidu muusa muusaan arkayaa markaas oon helayaa wadakara alxadiid riwaayadan baa marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay midda maxfuudka ah midda riwaayadan fahaada nasun sariixun kani waa nas cad laa yaxtamilu ta'wiilan ta'wiil aan aqbalaynin anna haadihi alifaaqata yadullu wuxuu tusayaa calaa anna haadihi alifaaqata soo miiraabiddaani can sacqin inay ka ahaatay suuxdin xaggeeda laa can mowtin ee geeri inaysan ka ahaanin xaggeeda yani qabrigii markuu ka soo baxo waa geeri xaggeeda ayb taas maahan buu leehay middan la sheegaya marka waa wareer iyo suuxdin qiyaamaha dadka ku qabanayso oo markaa cid qofka ugu horeeya soo kacayaana uu noqonaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa kadibna muuse uu arkaayo isagana taagan ayb wa haadaa xaqiiqatu lifaaqati wahaadaa kanna xaqiiqatu lifaaqati soo miirsashada xaqiiqadeeda ilaa nin geeri ka soo kacay waa soo miirsaday lama dhaho ayb laakiin ninka markuu suuxo uu soo miirsada waa miirbu miirkiibuu dib u soo helay la dhahaa soo uma man ta'ammala qowlahu qofkii fiirfiiriyo aad ugu fiirsada qowlkiisa nebiga sal l slam falaa adrii afaaqa qablii am juuziya bisacqati اطuur jazma bihada macnaha sacqiga unbuu jasminayaa wallahu subxaanahu watacaala aclamu buu yidhi intan marka waa iska fawaaid xadiidka yani riwaayaadkiisa qaar wax ku soo aroorayo ishkaal keeni kara buu ishkaalka ka saarayaa ayb wamin dalika waxaa ka mida ah waxyaabaha nebigu la gaarka ahaa annahu isagu rasuulka saaxibu اlliwaaءi اlacdam calanka weyn saaxibkiisa inuu yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calan weyn buu haystaa marka ayb wayubcau huwa waummatuhu wayubcau waa la soo bixinayaa huwa isaga iyo ummatuhu ummaddiisa calaa nashazin min alardi calaa nashazin meel yacnii sarrayso oo min alardi dhulkii ka mid ah duuna saa'iri اlumam ummadaha kale ka sokay waxyaabaha nebigu la gaarkaya waxaa ka mida buu leeyahay meel kore ayaa isaga iyo ummaddiisa laga soo saarayaa ayb waya'danu allaahu lahu alla wuxuu u idmayaa isaga iyo walahum iyo ummaddiisaba bisujuudi sujuud fi lmaxshari meesha marka goobta dadka lagu soo ururinayo o lagu soo kulminayo duuna saa'iri اlumam ummadaha kale ka sokay kamaa rawaahu ibnu maaja sida ibnu maaje uu wariyey can jubaarata bni اlmuqallis alximaani qaala xadaanaa cabdulacla bnu abi abilmusaawir can abi burdata can abiihi can abi muusa qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ida jamaca allaahu alkhalaa'iqa yowma alqiyaama alla markuu khalaa'iqda soo ururiyo udina liummati muxammadin nebi moxamed ummaddiisa waxaa loo idmayaa fi sujuudi fayasjuduuna lahu allay u sujuudayaan dawiilan wax dheer uma yuqaalu waxaa la dhahayaa irfacuu ru'uusakum madaxiinna kor u qaada faqad jacalnaa ciddatakum fidaa'akum min annaar faqad jacalnaa waxaanu ka dhignay ciddatakum tiradiinna fidaa'akum yacnii furashadiinna min annaari yaan ugaga yeelnay ayb tiradiinna naarta furashadeeda ka yeelnay ugaga yeelnay markaasuu wuxuu yidhi wajubaaratu daciifun ninka xadiidka warinaya laakiin waa daciif ayb waqad saxa min hayri wajhin laakiin hal wej wax ka badan wej waxaan ahayn ayuu ku ansaxay annahum ummatu muxamed awalu lumami ummadaha kuwa ugu horreeya inay yihiin yuqdaa baynahum lakala xukumayo yowma alqiyaamati ummadaha ugu horreeyo lakala saar ummadda ugu horeeyo ummadaha tan ugu horraysoo la xukumayo inay tahay naxnu alaakhiruuna asaabiquuna bayda annahum uutuu lkitaaba min qablina nebigu saasuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam naxnu alaakhiruuna annagu waxaanu nahay kuwa dambe oo ummadaha wakhti ahaan waa ka dambaynaa assaabiquuna kuwa horeeyaan dhaqay waa ka horaynaa ummadaha marka waa ka dambaynaa waana ka horaynaa macnaheedna waa ka dambaynaa xagga wakhtiga waa ka horaynaana jannadaan uga horaynaa oo xisaabtaan uga horaynaayo jannadii baan uga horaynaa marka ummadda ummad muxamed ayb xadiidkaasaaba tusaayo bukhaari uu wariyey iyo kayrkiisba ayb xisaabta iyo janno gelinta iyagaa ugu horeeya dadka wakhti ahaanna iyagaa ugu dambeeya ummatu muxamed ayb marka xadiidka qaybtaasi de xadiid saxiixaaba ku soo aroortay laakiin sujuuddaan ummaddu sujuudaysa iyo waxyaabahaas marka ay xadiidkan ibnu maajaha ku jirto ayaa ninkaa daciifka oo jubaara eh, ibni muqallis uu ku jiraa oo daciifa min dalika anahu saaxibu اlxawd اlmawruud wamin dalika kaaga waxaa ka mida waxyaabaha nebigu la gaar noqonayo annahu isagu saaxibu اlxawdi darka saaxiibkiisa inuu yahay darkii day almawruudi lasoo aroorayo darka lasoo arooro ee ummaddu ay ku soo aroorayso saaxibkeeda way oo nebigu wuxuu leeyahay markaa dar xawd xawdku marka iyo kowfarku maxay ku kala duwan yihiin allah subxaanه watacaala wuxuu yidhi inaa acطaynaaka alkowar alkowar marka waa khayr fara badan wey khayrkaas marka kowharkee la badiyey waxaa ka mid ah darka rasuulka xawdkiisa ayb xawdku marka waa meesha darka oo kale oo biyaha marka ay ku jiraan marka biyo macaan baa ku jiro qofkii hal mar ka cabaa dib dambe uusan u oomaynin nebigii sal اllahu alayh ali wasalam baa ummaddiisa biyaha ka siinaayo weelasha yaallo xidigaha tiro intay ka qabaan ayaa weelasha yaallana ay leegyihiin cadadu aaniyatihi ka nujuum xidigahoo kale ayb waxaa kaluu leeyahay rasuulkii baa kor taagan xawdku isagu marka xaggee ku yaallaana banka qiyaamuhu ku yaallaa xawdka nebiga banka ayuu ku yaallaa oo yacni xawdka nebiga jannada isagu ma jiro ee dadku maxaa yeeley marka ugu horreeyo horeeyo qubuurtoodii ka soo baxayaan iyagoo argagaxsan bay soo ordaayaan meesha loogu talagalay bay imaanayaan oo alla uu yidhi marka kaannahum ilaa nusubin yuufiduun waxaad moodaysaa qof calan taagay oy u soo ruculaynayaan xaggiisa daacigaas muhdiciina ila daac kan u yeerayay u soo degdegayaan meeshii markay yimaadaan banka iyagoo ooman bay imaanayaan banka qiyaamaha muslimiintii marka xawdka nebigay u soo aroorayaan marka ay ku oonbaxayaan ayb ilaahan weydiisanaynaa ayb marka halkaasaa ay u soo aroorayaan rasuulkaana ka waraabinaayo marka rasuulka sal ll slam waxa uu yidhi xawdkaas dad aan aqaano oo wejiyadoodii calaamadiisa yacni sujuudda iyo ay ka muuqataa soo aadaayo markaasaa dhanka bidix looga eryayaa falayudaadanna rijaalun rag baa laga yani gees garaaci doonaa buu yidhi sida hasha baad yacnii baadida ah ama aan iyadu geela qofka uu darka u dhigtay uu waraabsanaya aan ka mid ahayn sida looga gees garaaco darka oo kale ayaa looga gees garaacaya markaasaa waxaan dhahayaa ummatii ummatii riwaayad waxay leedahay asxaabii asxaabii asxaabtaydii waay ummaddaydii waa ikhwaanii mid baad dhahayso ayb waa walaalahay calaamadii buu ku garanaa sujuudda markaasa waxaa la idhahayaa buu yidhi innaka laa tadrii maa axdauu bacdak adiga dadkan gadaashaa waxay soo dariyeen oy diintii ku soo dareen ma ogid saas baa la idhihi doonaa ayb riwaayo kale waxay leedahay kama aynan zuulin inay gadaashooda u noqonayaan mundu faaraqtahum intaad adiga adduunyadii faaruqday oo iyaga ka dhex baxday kama aynan zuulin meeshoodii hore inay u laabanayan oy diintiiba ka baxeen bedeleen ayb riwaayo kale waxay leedahay faaquulu suxqan suxqan waxaan leeyahay buu yidhi marka bucdan bucdan fogaada oo fogaada ayb waa iska fogeynaya marka xawdka axaadiid mutawaatira ku soo aroortay nebiga xawdkiisu inkastoo nebi walbaa la yidhi xawd buu leeyahay ummaddiisa u soo aroorto haddana xawdka nebiga xagga weynaanta iyo qiimaha iyo wanaagga iyo fadliga mid lamida ma jiro dadka marka ahlu bidcada oo bidcoolayaalka marka iyagu waa laga eryayaa sida xadiidkaas ka muuqato innaka laa tadri maa axdauu bacdaka marka qofka waxaan diin ahaynoo nebi moxamed ogayn yuusa ilaahay ku caabudin maanta haddaad ilaahay ku caabuddo cibaado aan rasuul ka jidaynin oo saxaabadiisii aan laga helin oo laga dhaxlin haddii aad alle ku caabuddo berri xawdka waa lagaa leexinayaa <clears throat> min dalika annahu saaxibu اlxawdi اlmawruud weeyaan waqad rawa tirmidiyu wuxuu wariyey wagayruhu iyo kayrkii anna likulli nabiyin xawdaa nebi kastaa inuu dar iyo xawd uu leeyahay laakin naclamu waxaan ognahay anna xawdahu sala اllahu calayh ali wasalama darkiisu acdamu اlxiyaadi dararka ama yani daryaalka inuu ugu weynin badan yahay wa akaruhaa uguna badan yahay waaridan kan u soo aroorayo ayb wamin dalika waxaa ka mida waxyaabaha nebiga ula gaarka ahaa ana albalada aladii bucita fiihi beledkii laga soo saaray nebiga waa makee ashrafu biqaaci اlardi dhulka meelihiisa tan ugu sharafta badan inay tahay dhulkii laga soo magaaladii laga soo bixiyey magaalooyinka tan ugu khayrka badan weeyaan wamin dalika ana albalada baledka aladii bucita fiihi laga soo bixiyey dhexdiisa ashrafu biqaaci اlardi dhulka magaalooyinkiisa tan ugu sharafta badan wey oo xadiidka nebiga caddaynaya sala اllahu calayh ali wasalam uu yidhi wallaahi inaki la ardi illaahi tacaala ilaahan ku dhaartay adigu waxaa tahay buu yidhi dhulka alle kan loogu jacayl badan yahay ilaahay agtiisa ila allah wa axabu ardi illaahi tacaala ilaya dhulka allana taan aniga ta aniga laygu jacayl badan yahay yaa tahay adiga walowlaa annii kharajtu walowlaa annii ukhrijtu minki saas kharajtu buu dhigaya walowlaa annii ukhrijtu minki haddaan la iga kaa saari lahayn maa kharajtu maanan baxeen aniga kan hore marka waa akhraja kan kalena waa kharaja xadiidkaabaa marka wuxuu tilmaamayaa dhulka magaalooyinku maka inay ugu fadli badan tahay waa meeshii laga soo saaray taas marka waa khaasiyo isagu ou lahaa ambiyadii kale meelihii laga soo bixiyey waxaa ka fadli badnaatay meesha isaga laga soo saaray waqad xakaa wuxuu yidhi uma muhaajarahu uma intaa kadib muhaajarahu meeshii uu u hijroodo madiine ah afdalu lbiqaaci weeyaan iyadana maka kadib calaa qowli اljumhuur sida ay jumhuurtu qabaan jumhuurtu marka qowlkooda waxaa weeyaan makaa ugu fadli badan uma madiina ku xigto oo nebigu u hijrooday wa qiila waxaa la yidhiba ina muhaajarahu magaaladii meeshii u hijrooday afdalu lbiqaaci dhul iyadaa ugu fadli badanba kamaa huwa alma'huuru can maalik bni anas imaam maalik sida laga wariyey raximahullah wa jumhuuru asxaabihi iyo maalikiyada siday u badan yihiin waqad xakaa daalika sidaasi wuxuu ku xikaayooday alqaadi ciyaad asabtiyu qaadi ciyaad ibnu muusa asibti ayb alyaxsubiy ayb kitaab ashifa la yidhaha buu leeyahay bikhasaa'is almustafaa oo nebiga khasaa'istiisa ay uga sheekeeyey muslimkana waa sharxay muslimka iyo bukhaariga iyo muwaطa'ana waa sharxay mashaariq اlanwaar ayb ama maطaalic اlanwaar yuu ku sharxay kitaab la yidhaahdo ayb wالsibtiyu nisbatan ilaa sibta meeshaa marka waxaa weeyaan magaalo hadeertaan dhulkan marooka iyo ku taalla waa sibta ayb isbaanishkaas hadda haysto gol ahaan marka marokay ku taallaa laakiin weli sbaanishkaa marka gacanta ku hayo iyagu marka ayagaa ayagay u xisaabsan tahay culummo badan baa ka soo baxday taariikh kitaab wuxuu leeyahay qaadiciyaad layidhaha taariikhu sibta magaaladaas culummadii ka soo baxday iyo dadkii diinka faafiyey iyo dadka kutubta qoray iyo fuqahadii iyo muxadisiintii iyo taariikhdoodii buu jamciyey waqad xakaa dalika alqaadi ciyaadu sibtiy can amiiri اlmu'miniina cumara bni اlkhaaab ayuu ka wariyey ayuu ka xikaayooday radia allahu canhu wallahu aclam laakiin oo qaadi ciyaad wuxuu yidhi cumar baa waxaa laga wariyey inuu cumar yidhi madiina dhulka ugu fadli badan ayb wanaqla اlاtifaaqa calى ana qabrahu اladii dama jasadahu bacda mowtihi afdalu biqaaci اlardi wanaqala wuxuu soo guuriyey qaadi ciyaad haddana alitifaaqa itifaaq yani culamo badan inay isku waafaqeen calaa anna qabrahu nebiga qabrigiisa alladii dama jasadahu jirkiisa ururiyeyoo koobay yani meesha nebiga jirkiisa uu ku jiro waa qabrigiisee bacda mowtihi geeridiisii kadib afdalu inuu yahay ka ugu afdalu biqaaci اlardi dhulka buqcadda ugu fadli badan inay tahay ayuu sheegay waqad sabaqahu waxaa uga hormaray ilaa xikaayati hada اlijmaaci ijmaacaan sheegiddiisa alqaadi abulwaliid albaajiyu abulweliid ilbaaji baa ugu horreeyey wabnu baaal iyo ibnu baaal bukhaari uu sharxay intaba waa maalikiye waay iyo wahayruhumaa calaa kullin dhulka ilaahay nebigu sida uu yidhi oo xadiidka nebiga ee saxiixa ee sariixa ah maka inay ugu fadli badan tahay salaada lagu tukadaana boqol kun baa nebigu uu tilmaamay inay tahay baynamaa masjidu nabawi salaada lagu tukadaa kun lagu sheegay boqol kun iyo kunna inta udhexaysa waad ogtahan xadiidkii nebiga iyo xadiidka mafhuumkiisu iyo waxay tilmaamayaan afdal اlbiqaac waa maka wa uma markaa madiinay noqonaynaila ilaahay nebigiisu meel laga maka haddii laga soo eriyey dhulka meesha ugu maka kadib ugu fadli badan umbaa nebigiisa uu dejinayaytaasaana marka ilaahay u dooray sidaasaana marka nas ahaan iyo min xayu daliilkaasa xoog badan ijmaacaadkaanna waxay u baahan yihiin sugitaankooda in la hubiyo waaslu dalika maa ruwiya annahu lama maata sala اllahu calayh waali wasalam اkhtalafuu fii mowdici dafnihi marka waaslu daalika kaagaas asalkiisu maa ruwiya wixii la wariyey waay siiqatu tamriid uu ka cabira wixii la wariyey annahu lamaa maata sala اllahu calayh ali wasalam markuu nebigu dhintay ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii mowdici dafnihi meesha lagu aasayo faqiila bilbaqiic baa la yidhi waqiila bimakata maka waqiila bibeyti اlmaqdis faqaala abuu bakrin radia allaahu canhu waxa uu yidhi ina allaha alle lam yaqbidhu kuma oofsanin nebigiisa ilaa fii axabu lbiqaaci ilayhi dhultan oo ugu jacayl badan yahay alle agtiisa taa loogu jacayl badan yahay unbaa alle nebigiisa ku oofsaday dakarahu cabdusamad ibni casaakir baa sheegay fii kitaabihi tuxfati zaa'ir walam arahu biisnaadin arrinkan marka sidaabuu u sheegay sheekhaasi laakiin isnaad si aan u ogaano inay saxiix tahay inay daciif tahay isnaadkuma aanan arag buu yidhi ibnu kaiir marka shayga haddaan isnaad lagu arkin lama jasmin karo sixadiisa iyo budlaankiisa ayb laakiin marka naskii kale maka inay dhulka ugu fadli badan tahay saxiix sariix buu ahaa ayb wamin daalika ayb marka amaakintaada dabcan maka iyo marka labadaa dhul yaa dhulalka ugu fadli badan waana xaram labadoodaba maka calaa lisaan ibraahim buu alla ku xarimay madiina calaa lisaani nabiyina sala allahu alayh ali wasalam uu ku xarimay oo xaram uu uga yeelay meeshaa nebigu u hijrooday waxay leedahay khusuusiyaad fara badan khusuusiyaadkeeda waxaa ka mid a qofkii iyada markaa dego oo ku dhinto jacayl nebigu uu jecel darteed u dego ee dhibaatadeeda ku sabro shafaacada nebiga inuu helayo abi saciidin alkhudri baa waxaa nin baa u yimid markaasuu yidhi magaalada madiina sicir barar kulul ka dhacay nin ciyaal badan oo ilmo badan buu ahaa markaasuu yidhi meeshan ma joogi kariyo tabar ma hayo ee ka waran waa kula tashanaya inaan guuraan rabaa markaasuu wuxuu yidhi maya nebigan waxaan ka maqlay buu yidhi isagoo dhahayo laa yasbiru calaa la'waa'iha madiine masaa'ibteeda iyo dhibkeeda kuma sabro axadun qof ilaa kuntu lahu shafiican yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ayaan u shafeecayaa iska sabar buu yidhi ha ka tegin deganow meeshaada ayb waxaa fadaa'isheeda iyo ka mida dembiga iyadoo lagu sameeyo ama bidcada maka madiine lagu sameeyo madiina aad iyo aaday u daran tahay lacnad baa laga helaa laga dheefaa ayb oo laga dhaxlaa nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi man axdaa fiiha xadaثan aw awaa muxdiثan facalayhi lacnaة اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin magaaladan madiine dhexdeeda ninkii bidco ku sameeyo ama wax xun ku dhex jideeyo ile waa meeshii diinta laga bartay aasaaska u ahayd khayrka iyo sunnada laga dhaxlay meeshaa in la halleeyo marka aaday khatar u tahay facalayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati wannaas ajmaciin waxaa ka mida reer madiino qofka dhibaato la doono ilaahay waa dhalaalinaya qofkaas xadiid saxiixa nebigu sal l slam uu yidhi magaaladan madiine dadkeeda qof shar la doonaa ma jiro ilan maaca <coughs> ilaa waa dhalaalaya yani sida ay cusbadu biyaha ugu dhalaasho oo kale ow kamaa qaala sal slam fadaaisha madiina ama khusuusiyaadkeeda waxaa ka mida ma ceshanayso qof munaafiqa oo ama xun ma ceshanayso marka ay dhibaatooyinka iyo zalaasisha iyo fitanka adduunyada ay ka dhacaan ma ceshanayso way soo tuuraysaa oo nebigu sal اllahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi hiya madiina wuxuu ku tilmaamay kalkiiri buufanaha oo kale yanfii khabaha alxadiid birta qashinkeeda ayuu baabi'iyaa uu ka nadiifiyaa dahabka iyo birta iyo marka dab loo bandhigo qashinka waa ka baxaa intan nadiifkaana waa ku soo hartaa iyada sidoo kale waay wuxuu yidhi rasuulka sal ll slam magaalo ayaa lay tusay ta'kulu lquraa magaalooyinka dhan cunaysa waa madiine oo markii uu nebigu degay askumay magaalooyinkii dhammaay hoosteeday soo galeen xataa maka madiina laga furtay ayb nebiguna markaa maka kuma sii laalaabanine madiinadiisiibuu iska joogay halkaasaa muslimka marka looga tali jiray xilligii eh, nebiga abubakar cumar cumaan wakhtiyadaasoo dhan ayb fadaa'il badan baa marka laga qoray oy leedahay ayb maka iyadana marka fadaa'isheeda waaweynta waxaa ka mid a xajka meel aan iyada ahaynba laguma samayn karo oo qof kastoo muslima cumrigiisa ugu yaraan hal mar inuu meeshaa u soo qasdo ayaa lagu addoonsaday cibaado waxaa lagu sameeyaa adduunyada meel kaloo lagu samayn kara aysan jirin waa dawaaf meel aan maka ahayn dawaaf laguma samayn karo kacbada meel kale oo madiinaan lagu samayn karin meel kale lagu samayn karin ayb marka dadka muslimiinta de magaalooyinkoodii waaye waxa qalbigooda ku jira waaye waa ku weyn tahay qalbigooda labadaas xaram waxaana keenaya marka min macaalimi diinin ah weyaan alika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub marka dadka yaryar iyo ilmaha yaryar iyo dadka kale iyo mar walba in wax looga sheego wax laga baro yacnii nubda oo nolosha yacni maka say ahaa jirtay iyo waxa ay fadaa'il leedahay iyo madiina waxay kaga duwan tahay meelaha kale iyo waxyaabahaas marka in qofka ogaal u yeesho madiine iyada amaakin marka waxay leedahay la booqdo oo gaar ah masjidu nabowi baa ka mida kun salaadood ajarkiisu salaadiisu leeg tahay meel kale lagu tukaday oon xaramkii ahayn masjidulxaraamka aan ahayn meelaha kale ku yaallo nebigu booqan jiray markuu madiino joogo masjidu qubaa waay waa masjidka ugu horreeyo la as-aasay ayb nebigu sabtii waa tegi jiray sabtiyadiibuu sabti kastoo tegi jiray isagoo lugaynaya ama isagoo gaadiid saaran wuxuuna tilmaamay ninkii inta gurigiisa ku soo weysaysta madiina ee masjidu qubaa yimaadee ku tukada laba ragco cumro ajarkeeduu helaya cumro ajarkeeda laakiin marka masjidu qubaa isaga ma loo qasdaa safar maa loogu qasdaana halkan intaad ka baxda masjidu qubaa nadar salaad inaan kusoo tukado aan ilaahay ugu galay ma ansaxaysaa maya ila saddexda masjid ka mid maahan isaga laakiin isaga goormuu fadli leeyahay ninkii madiino joogo inuu sabti kasta booqdo isaga waa leeyahay ila madiino unbuu ku dhex yaallaya ninka kalena masjidu nabowigu isaga u qasdaa dadkeennanoo kale masjidu nabowiga ayaan u qasdaynaa waxa kale marka tabac bay noqonayan meesha markaad tagto qubo aad marmeelaha kale la booqda waxaa ka mida eh, baqiic maqbaratu albaqiic oo saxaabada nebigu uu saxaabada ku aasi jiro ku duugi jiray dadka ku duuganna waxaa ugu weyn cusmaan bnu cafaan radia allaahu canhu khaliifkii saddexaad islaamka waxaa kaloo yacni ku duugan caaisha radia allahu canha ayb iyo umu salama iyo xaasaskii nebiga safiya iyo intooda badan waxay ku duugan yihiin baqiic ayb waxaa ka mida shuhadaa'u uxud meeshii macrakadii uxud ka dhacday ee toddobaatanka shahiid uu nebiga ku aasay ee markaa yacni ugu duceeyey halkaana marka waa la booqdaa iyadana oo xamse iyo muscab iyo ay ku jiraan radia allaahu canhum ayb qabriga rasuulka iyo qabriga abubakar iyo cumarna waa la booqdaa iyaguna ayb oo nebiga marka in la salaamo oo markaa yani lagu saliyo cumar abubakar la salaamo cumar la salaamo taasaa marka iyadana marka tabac ah asalka koowaad laakiin waa masjidka nebiga sal slam ayb maka iyadade marka masjidulxaraamkii baa ku yaallo oo acmaashii xajka ay isaga yani iyada ay ku waajibkaba ay ku ahayd cumro iyo xaj labada iyadoon maka la gelin ma ansaxayaan mana dhici karaanba ayb agagaarka makana waa la barakeeyey iyadana oo agagaarka maka marka waxaa ku yaallaan mino iyo musdelifo iyo carafaat ayb oo iyadu marka maka waxay leedahay xaram waxyaabaha in laga ogaado u baahan maka waxaa ka mida xaram oo seero weyn ah maka ka baxsan aad buu maka uga baxsan yahay xaramku waa ka guda weyn yahay xaramku waa weyn yahay maka keligeed ma ahan xaramka maka iyo agagaarkeeda meelaha qaarkood labaatan kilomitr in inta la socdo oo maka laga baxo weli xaramkii in lagu jiraa dhici karta xaramku marka waa ballaaran yahay waa mid xaramkaas meel ka mida qofka salaad hadduu ku tukado boqol kun oo ajara buu ayuu helayaa ayb waxaa kalooy leedahay xaramku uu leeyahay almasjid almasjid alxaraam meesha gaarkee loo yaqaano ee masaajidka kacbada ay ku dhex taallo waxaa la yidhaahdaa almasjid اlxaraam masjidulxaraamkii waxaa ka sii khaasan haddana kacbada derbigan madow ee markaa yacnii ee ah markaa fargeeska ah ee la dawaafo derbigan marka madow isaga waa la dawaafaa xowlahu korkaa laga dawaafaa ayb masjidka kacbada yaa ku dhex jirto xaramkuna waxaasoo dhan waa ka weyn yahayba maka iyo kayrkeed yaa soo geli karto ayb kacbada iyada marka waxay leedahay afar tiir midna waa xajarul aswadka la dhunkado labada ku xigta marka qofka uu soo dawaafayo oo maraayana ashaamiyeyn ayaa la yidhaahdaa waxaa ku yaalla yacnii xijri ismaaciil oo iyada kacbada ka mid ahaa jirtay kacbada maraaxil bay soo martay mar waxaa jirtay ay yarayd mar yacnii ay sidii nebiyullaahi ibraahim u dhisayba ay ahayd waa duntay ka bacdi inay cusbooneeyaan bay isku dayeen kufaaru quraysh markaasay waxay isku dhaarsadeen maal xaaraan ah inaan la gelinin kacbadaas nin walbow xalaasha aad haysakeen markay keeneen oy dhiseen ayaa nafaqadii ka go'day lacagtii baa ka go'day markay marayaan marka derbigii inay dheereeyaanoo aas-aaskii nebi ibraahim labadan tiir oo ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka aascaaskii nebi ibraahiimu laakiin labadii kale meeshii ugu shisheysay inay gaaraan nafaqadii biilkiia ka go'ay meel dhexay marka ka soo wareejiyeen derbigeeda qayb marka waxaa jirto aan kacbadii bannaan laakiin kacbadii ka mid ah oo iyagu nafaqada uga go'day marka waa laxayn daabay si aan qofka dawaafayo uusa u gelin ilaa haddou gala kacbaduu ku dhex jira dawaaf ma ansaxaye ayb qaybtaas marka sidaasay u dhisnayd nebigu sidaasuu kacbada gacanta ugu dhigay markuu gacanta ku dhigayba wuxuu damcay uu yidhi caaisha wuxuu ku yidhi lowlaa xadiiu alowlaa anna qowmaki xadiiu cahdin bikufrin haddaynan jiri lahayn dadkaaga oo kufri cahdigooda iyo wakhtigooda kufrigu uunan ku dhowaan lahayn oo dadkaagiiu hadda gaalnimo ka soo baxay haddaanay jiri lahayn kacbada intaan dumiyo ayaan sidii nebi ibraahim aan ku celin lahaa qawaacidu ibraahim oo sidii waagii nebi ibraahim u dhisnayd baan u dhisi lahaa laba albaabna waa u samayn lahaa mid laga galay mid laga baxo sidaa markuu yidhi laakiin waxaan iskaga dhaafay buu yidhi dadkaagii ayaa jahli mar dhow ka soo baxay oo haddii aan marka kacbada anoo dumiye ay arkaan waxay leeyihin waa kaasaa maantau naga qaaday kacbadii markuu naga qaaday saasuu u gelayaa ma arkaysaan dadku wax ka dhaleecayn badan ma leh marka dadka dhaleecayntooda in layska ilaaliyo waa fiican tahay haddaanay haday dhibka ka dhalanaya uu ka badan yahay waxaad adiga raadinaysa khatar awalba waa kana annaga inuu naxoogo u naqabsado rabay markau naqabsadayna waa kaas kacbadii waa iska duduminayaa bay leeyihin si qaldan bay u fasiraan nebigu marka waa iska dhaafay sidaasuu ku dhintay abubakar cumar cumaan cali wakhtiyadoodii dhan saasay ahayd xilliga cabdullaahi bnu zubayr xijaaj ou qabsaday iyuu kacbadii bedelay kacbadii u dumiyey sidii nebigu damacsanaabu u dhisay isagoo isdhahaya maanta dadku waa iska fahamsan yihiin cabdullahi binu zubayr daloolan siyaasadeeduu ku jiray markaas yacnii kooxa ishayey ayuu ka mid ahaa isaga oo isagu makiyi madiina u xukumaayey xijaaj dhulkaa xijaaj reer bani umayana shaam iyo dhulkaasay haysteen xukunkooda inay soo fidiyaan bay rabeen ciraaqna niman kale haysto quraa la dhihi jira caalamulislaami waa kala qaybsanaa dagaal baa ka socday markaasna marka cabdullaahi bnu zubayr radia allaahu canhu isaga markii meesha uu gacanta ku dhigay waa bedelay kacbadii markuu bedeleeda dagaal baa dhacay dagaalkii baa looga adkaaday cabdullahi bnu zubayr waa kii la dilay reer bani umaya ay dhulkii qabsadeen maka iyo madiine iyo markaasay nacayn ay ku nacaynaayeen cabdullaahi bnu zubayr dartiis ayay intay dib u dumiyeenay sidii hore ku celiyeen sidii hore ayay ku soo celiyeen amawiyiintii baa meeshii laga qaaday cabbaasiyiin baa timid abuu jacfar ilmansuur ayaa imaam maalik kala tashtay marka sunnada ma waafajinaayo kacbada sidii nebiga damacsanaa muu bedelnaa buu yidhi ha bedelin buu yidhi iska dhaafnaan kacbada dadka siyaasiyiinta iyo kooxaha ishayo ha uga dhigin buu yidhi curda waxay ku dheeldheelaan ha uga dhigin sideedaan u daahan yaanaan la taabanin buu yidhi ayb ee hadday ka dhalanayso xukunku hadduu isbedelaba hala dumiyo haddana hadduu isbedelo hala dumiyo maanta dhan kacbo duminteed umbaa lagu jiraya marka shayga mustaxabkaa ah ama sunnada ah mafsada hadday ka dhalanaysa in layska daayo walba wuxuu ahaa waajib ma uunan ahayn ayb maxaa iga galay haddaad tidha waa iska samaynaa sunnada waa inaan muujiya haddaad tidhaha fiqhi maaha sidaan walidaalika imaam maalik sidaas ku teliyey saasaana la yeelay ila alaana saasay hadda ku taagan tahay marka ila alaana berigaas ilaa haddan lama taabanin sideedaas kacbadu marka eh, waxay leedahay maqaamu ibraahim baa jiro maqaamu ibraahiimka taariikhdiisa wuxuu ahaa dhagax wuxuu ahaa nebi ibraahim markuu kacbada dhisaayo derbigu dheeraaday isaga ayuu ku istaagi jiray kacba derbigii bay sii dhisaayeen marka ay sii wadeen dhagaxii marka hadba meel markuu dhammeeyaba meesha kale markuu rabo waa sigsanayay siduu u waday meeshan marka u dhow xajarulaswadka iyo albaabka iyo meelaha ayuu ku soo dhammaaday dhagaxii marka meeshiibuu uga tegey nebiyullaahi ibraahim xilligii rasuulka meeshaas uu ooli jiray dhagaxaas marka derbiga kacbaduu ku dheganaa xilligii rasuulka calayh isalaatu wasalaam wakhtigii cumar ayuu asxaabta la tashtay dadkii dawaafayaa tiradii ka batay waxay noqotay marka in dhagixii uu dadkii daa'ifiinta ahaa culays uu ku noqday marka meeshaa oolitaankiisa markaasu cumar wuxuu kala tashtay in gadaal xoogaa loo sikiyo markaasaa gadaal loo sikiyey xilliga cumar baa marka eh, maqaamu ibraahimka gadaal loo sikiyey si dadka dawaafayo boos fiican loogu banneeyo derbiga agtiisa say uga dawaafaan ciriirla-aan iyo dhibla'aan walidaalika marka isaguna meeshan saasuu ku yimid ee qofku wuxuu isdhihi karaa maqaamku meeshuu yaallo hadda nin haddii lagu istaago derbi kacbada lamama gaarayy see ibraahim waa la keenay meeshaa waagii hore derbiguu ku dheganaa kacbada markii dambena mas'ale marka fiqhi a bay noqotay oo meeshaas marka la joogo kacbada daa'ifka iyo musalliga waxaa xaq badan daa'ifka ninka dawaafaya kacbada nin salaad ku tukanayo iyo nin dawaafaya haddii xaqooda isciriiriyo ninka salaadda waxaa laleey orod meelahaas salaad isaga tukan meeshan dawaaf halka cibaado meesha keliya lagu samayn karo dawaafku waa meeshan iyagaa xaq leh allana markuu sheegayo daa'ifiintuu ka bilaabay an طahiraa beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci الsujuud haddii marka ay timaado maslaxo loogu danaynayo dadka dawaafayo oo ciriirigu bato waa lasii sikin karaa haddii la doono masale marka waxay noqotay baab fiqiyo dadka u bilowday oo wax badan markaasi kadib lagu sii dhisay kacbadu waxay leedahay kiswa wax la yidhaah waa la mare ayaa la saaraa maradan madow taariikh dheeray iyaduna leedahay kiswatulkacba la yidhaahdaa yowmu caashuuraa ayay ka bedeli jireen marada kacbada xilligii jaahiliyada yowmu caashuuraa ayay weynay jireenay ka bedeli jireen wakhtiyo dambena ramadaankaa laga bedeli jiray marka dadka boqorada ahaana waxay aad ugu dadaali jireenay ahayd oo yacni nin kastaa kacbadaas oo muslima waa weynay jiray oo boqoradii muslimiinta xataa iyagoo iska fisqi sameeyaba haddana kacbadaas waa weynay jireenoo marada iyo hadaayaadka iyo khidmadeeda iyo ilal aanana saasaa loogu ayb marka kiswadaa iyaduna hadda laftirkeeda maka meel dhan oo ku taallo waxaa jirto kiswatulkacba marada kacbada lagu talo oo shaqada looga qabto oo yacni iyadoo hay-ad dhanoo u gaar ah waxaan u malaynaa marka wakhtiga ramadaanka iyo wakhtiyadaas inay ka bedelaan ayb calaa kullin marka sanadkiiba mar baa marka laga bedelaa awqaafay kacbada lahaa jirtay kacbada marka kutub baa laga alifay intaasaad moodaa in marka ayb zamzamka isaguna waxaa ku ag yaallo masjidulxaraamka ku dhex yaallo ceelka zamzamka qisadiis waa mashhuur dadku waa iska garanayaan markii nebiyullahi ismaaciil hooyadii ay timid ku oontay meesha waa tii marka jibriil uu ku dhuftay garabkiisa meel oo ay biyo uga soo burqadeen ila aanana sidii u burqanaayo biyahaas marka biyaha kale waa ka duwan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi innahaa طacaamu طucmin wa shifaa'u suqmin biyaha zamzamka waa cunto waana yani cudur daawadiisu xadiid kale wuxuu yidhi maau zamzam limaa shuriba lahu maau zamzamka waa wii loo cabo wixii loo niyeystooo loo cabo yaa lagu helaa waa biyo barakaysan marka oo aan la mid ahayn biyaha kale ee dunyada iska yaallo ceelkaas marka wuxuu lahaan jiray siqaayo wax la yidhaha waagii hore waa la aroori jiray marka reer bani cabbaas nebiga adeerkiis cabbaas bnucabdilmualib faraciisaa iska lahaan jiray siqaayada oo waxay ku xisaabtamaanay ahaydoo dadka soo xajiyo iyagaa intay biyaha u dhaamiyaan ayaa marka ay meesha ugu shubaan dadkuna waa cabaan marka intaasay waxay ka kacbada khidmadeedu waa aad baa loogu tartami jiray waagii hore yacnii qabla alislaam bacda alislaamna hadda waa islaamkii baaba laga ogaanaya qiimaha ay leedahay marka nebigu iyagoo u daayey markuu soo xajiyey wuxuu damcay marka wuxuu yidhi haddaanan ka baqaynin inay dadka idinkula tartamaan ceelka biyaha annagoo ka soo bixi lahay yuu yidhi nebiga sal l slam laakiin hadday arkaan dadka anoo biyihii soo bixinaya nin walbaa nebigan ku dayanayaa buu dhahaya laakiin idinkaan idiin daayay reer cabaas haddaad tihiin buu yidhi wakhtigaanna dee ilaahay subxaana wa tacaala dadki waa u fududeeyo yacni ceelkii hadda in la arooro uma baahnaba tubooyin iyo matooraa ka soo saaro meel walbana biyihii marka waa iska burqanayaan zamzamkiiayb biyahaas marka zamzamku iyaduna marka waxay leedahay khaasiyadaas bay leedahay waxyaabahaas baa marka ugu waaweyn albaabka kacbada iyo xajarul inta u dhaxaysa waxaa la yidhaha multazam multazamku macnihiisu waxaa weeyaan dadka waxaa la sunneeyaa in gacmaha iyo xabadka iyo caloosha iyo ay saaraan waa inta albaabka iyo u dhaxaysa xajarul aswadka uu ku dhego kacbadii iyo yacnii uu saaro xabadka iyo caloosha iyo gacmaha iyo uu saarto taana marka waxaa weeyaan meesha uu ku allabaryo ayb xajarul aswadka wuxuu leeyahay isagana in lagu kor sujuudo la dhunkado gacanta la saaro gacanta la dhunkado ul la u taabto usha la dhunkado haddii intaan la awoodin la ishaaro waa dhagax sababka saa loo yeelaayo nebigaa sameeyey dadkaa lagu addoonsaday waa cibaado maxdiya dhagxoonta marka qaarna in la dhunkado alla jideeyey kuwana in la tuuriyeeyo meel bannaano waxaad arkaysaa marka jamaraad la tuuraayo meelna dhagax in laga badiyo lagu tuuro meelna in la dhunkado dhagaxeeda waa dhagax kanna waa dhagax laakiin waa arrin tacabud ah maxdi ah meelahaas marka waa meelihii islaamka ugu waaweynaa dhulka islaamka uguna khayrka badan min dalika anahu lam yakun liyuraa wamin dalika waxyaabaha nebiga la gaarka waxaa ka mid ah annahu lam yakun ma uusan ahayn nebiga liyuraa in la dhaxlaayo bacda mowtihi geeridiisa kadib markuu dhinto kadib mid la dhaxlaa nebigu inaanu ahayn kama rawaahu abu bakrin waabuu hurayrata radia allaahu canhumaa canhu sal اllahu calayh wali wasalam annahu qaal laa nuurau nebigu wuxuu yidhi laa nuurau nalama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagno annagu fahuwa sadaqatun weeyaan naxnu macaashir alambiyaai annagu haddaan ambiyada nahay laa nuurau nalama dhaxlo yidhi marka taa nebigu khaas uma ahayn oo ambiyada kale xataa lama dhexli jirin marka meeshan kusoo darkeedu war baa ku jira laa nuurasu annagana lama dhaxlo buu yidhi nebigu maa taraknaa waxaan ka tagna maada waa marka yacnii waa shardiyo maa wixii taraknaa aannu ka tagno hu maaga fa huwa sadaqatun maa wixii taraknaahu riwaayadu saasna waa ku timid waxaannu ka tagno fa huwa sadaqatun waa sadaqa isaga fa huwa sadaqatun marka waa jawaabu shardiga qaar baa marka waxay yidhaahdeen maadaani waaba naafiyo maa taraknaa sadaqatan baa laga wadaaba innaga sadaqa kamaba teginba shiicaday saasay dhahaan sax maahano sadaqatan maahan riwaayadu waa sadaqatun maa taraknaa waxaanu ka tagno fa huwa sadaqatun fa huwa isagu sadaqatun waaye akhrajaahu min alwajhayni walaakin rawa tirmidiyu biisnaadin jayidin fii hayri اljaamici can abi bakrin radia allaahu canhu qaal naxnu macshara alanbiyaa'i annagu haddaan ambiyana helaan uurauna lama dhaxlo marka wax nebigu gaaf calaa haada kan haddaan qabanno qowlkan yakuunuuna waxay noqonayaan qad ishtarakuu inay wadaagsadeen fii haadihi sifati sifadan ambiyada oo dhan duuna baqiyati almukallafiin dadka kale baaliqiinta ee mukallafiinta ka sokay ambiyadoo dhan baan la dhaxlin marka nebiga lama gaar aha marka ambiyada ayaa waxay uga duwan yihiin dadka intooda kale maxaa yeelay sababkuna waa iska cadyahayo haddii la dhaxli lahaa dadku waxay isdhihi lahaayeen waxaan ay wadaan diin maba ahna waa boqortooye haddii laakiin la yidhaahdo maal laga dhaxlayaaba ma jiro tabis marka waxaa weeyaan waxa ay wadaan inaysa adduunyo ahayn waa la fahmayaa ayb soo ma garan walidaalika rasuulka waxba lagama dhaxlin faslun wamimaa yashtariku fiihi huwa waاlambiyaau wixii uu wadaaga nebiga iyo huwa isaga iyo walambiyaa o ambiyada ay wadaagaan annahu sala allahu calayh waali wasalama kaana wuxuu ahaa nebigu tanaamu caynaahu labadiisa indhood way seexanaayeen walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisana ma hurdaynin wakadalika alambiyaau ambiyaduna waa sidaa nebiyaalka oo dhan waxyaabaha dadka ay uga duwan yihiin indhahoodaa seexdo qalbigooda ma seexdo waa soo jeedaa sababta waa maxay markay riyoonayaan ile waxyigu riyana waa ugu imaadaa ambiyadee inay xifdiyaan waxyigaas loo waxyoonayo qalbigu laakiin hadduu tago uu maqan yahay ma xifdi karaan marka si ay u xifdiyaan qalbigoodu marna ma seexdo indhaha unbay ka hurdayeen bis ambiyada kaana tanaamu caynaahu labadiisa indhood wuxuu ahaa inay seexanayeen walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisana ma hurdaynin marka nebiga qalbiga kama hurdaynin ishkaal baa marka bacdi innaas ay soo arooriyeen waxay dhaheen rasuulku waxaa sugnaatay inuu inta seexday salaaddii marka ay ka tagtay subax intuu seexday qoraxda kuleylkeeda un uu dareemay qisadii macruufka ee salaadda subax ay kaga tagtay marka qoraxda markay soo baxday kadib ay tukadeen kayfa aljamcu marka tan iyo taa qalbigiisa ma hurdaaba la yidhi jamcu marka waa sahlan yahay waxay culimmadu yidhaahdeen salaada inay gashay iyo inaynan gelin qalbiga lagama ogaaday indhaha laga ogaada waa calaamaad marka la arkaayo waagu waa dhashay ma dhalanin indhaha laga fiiriya qalbiga lagama fiiriy bidaliili ninka hadduu indhaha la'yahay waagu inuu barye in kale isaga ma ogaa karan qalbigiisuna uu soo jeedo soo ma garani marka nebigu inay salaadda ka tagtay de indhihiisa waa hurdaanyaada diidanba taa salaaduna indhaha laga ilaashadaa qalbiga lagama ilaaliyo iyadan taasay marka culammadu ku jawaabeen marka wax ishkaala ma jiro alxamdu lilah wa jaءa fi صaxiixi waxaa ku timid صaxiixa taraasuu isku dhega oo sufuufta isku dhejiya fi sufuufi sufuuftii isku dhejiya ayb fainii araakum anuu waan idin arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkayaa middanna waa mid marka uu la gaar yahay oo wuxuu leeyahay eh, eh, marka nebigu sal l slam wuxuu leey markuu salaadda gelayo safka sima khushuuc ku tukada fawallaahi innii la araakum min waraa'i dahri dhabarkaan idinkaga jeedaa sida aan horay qofka iga jira aan ugu jeedo ayaa gadaal qofka iga jirana aan u jeedaa culammada marka waxay ku xambaareen daahirkeeda waana wakhtiga salaadda saasaa soo aroortay marka uu salaada ku jira dadka gadaale waxay samaynayaan waa arki jiray xikmada ku jirtaa waa maxa marka nebigu in sidaa loo yeelo mararka kale laakiin gadaashiisa inaanu arkin baa dhacaysa salaadda markuu ku jiro horey gadaal isku siba wax uga arkaya sababta maxay tahay dadka si uu wax u baro ila salaadu waa rukniga labaadee islaamka way dadka in la baray u baahan yihiin marka dadkiina nebigu waa ka horeeya gadaalay isaga ka jiraan kii qalad gala see qaladkiisa u saxayaa marka ilaahay marka wuxuu siiyey gadaal inuu wax ka arko oo qofku marka wuxuu leeya waxaasaad samaynaysa salaadda ka mid ma ahan salaadda sidan iyo sidaan bay ahayd safka meeshaasaad ka qaladay faa'iidadaabaa marka ku jirtay faxamalahu kaiirun culamo badan waxay ku xambaareen calaa aahirihi xadiidka daahirkiisa faallaahu aclam wa qaala abuu nasri bnu sabbaaq fuqahada shaaficiyadu ka mid ahaa kaana yanduru nebigu wuxuu ahaa inuu arkaayo min waraa'ihi gadaashiisa kamaa yanduru sidau u arkaayo min qudaamihi xagga hore u wax uga arkaayo hortiisa wamacnaa daalika kaagaa macnihiisana waxaa weeyaan altaxafudu waalxisu waa iska ilaalin iyo dareen yanii qof wax gadaashiisa ka jira hadday inay ku soo dhibaateeyaan ay rabaan waa iska ilaalinaya waa dareemaya ayb inuu dareemo ayb calaa kulli xaal marka arkid caadi a ah baa nebigu hore iyo gadaal isku siba wuxuuga arkayay markuu salaadda ku jiro wa jaaءa fii xadiiثin rawaahu abu yacla almawsiliyu fii musnadihi can anasin marfuucan alanbiyaau ambiyada axyaaun kuwa nool nool weeyaan fii qubuurihim qubuurtooda yusalluuna way tukanayaan ayb waa kii nebiga nebi muuseba arkay isagoo tukanaya qabrigiisa noloshaan marka hore marar badanaan ka hadalnay noloshaan marka qubuurtooda ay ku nool yihiin waa xayaatun barsakhiyatun laa tushbihu hadihi اlxayaa noloshan adduunyada nolol aan shabihin waay waa nolol markaa nolosheedu si kale ay tahay oo annaga aanan garanaynin laakiin nololna loogu sheegay daliilkeeduna waa iska waadix oo nebigu markuu dhintay kadib umuurihii adduunyada dhexdeeda uu ku samayn jiray rasuulka mar dambe isagoo samaynaya lama arag adduunyada laguma dhex arkin baqiicuu tegi jiray waa soo booqan jiray markuu dhintay kadib isagoo socda lama arag oo baqiic booqanaya qofkii dembi soo galo wuxuu ku qasbanaa inuu yimaado nebiga u yimaado istikfaar ilaah ii weydii yihaa walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faاstakfaruu اllaha wastakfara lahum الrasuulu lawajadu اllaha tawaaban raxiima rasuulka ilaahay dembi baan galo ilaahay dembi dhaaf ii weydii markuu dhintay kadib male sanad saxiixa wax ku soo aroora ma jiro oo qabrigiisa inta la yimid rasuulka ilaahay dembi dhaaf ii weydii qisada cutbina qiso saxiix amaha ibn cabdilhaadi saarimulmunkiga ayuu ku caddeeyey qisadaas iyo dacfigeeda ayb si kastoy mashhuur u tahay ayb markuu noolaa nebiga su'aalaha la weydii jirayo inta loo yimaadaa la dhihi jiray rasuulka ilaahay diinta noo sheego taa xukunkeedu waa maxayo mas'aladaas ka warran markuu dhintay kadib cid inta qabrigiisa tagtay rasuulkan su'aal soo weydiina diin oo iga ishkaal gashay saxaabadii iyo ciddii intii ka dambaysayba ma leh ayb markuu noolaa salaadda cid kale ma geli jirin isagoo joogo isagaa tujin jiray hadda haddii la yidhaha qabrigiisuu ku nool yahay ummaddu marka intay baxaan asxaabta qabriga gadaashiisa tagaan rasuulkan salaad ku xihanaynaa duhurkii waa galay ma dhihi jirin sababta waxay tahay de nebigu inuu wakhtiga u galay iyo inuunan u gelin iyo siduu u tukanayo iyo war uma haayaan qofkuna qofuu arkaayo ku daydaa ama xarakaadkiisa ou la soco karo qabri buu ku jiraa maba ogidba adiga siduu u nool yahay marka waa nolol ka duwan midaan adduunyada ayb yusalluunada uu sheegayaana salaaddaasi salaad oo takliif ma aha adduunyada markay ku noolaayeen salaadda waajibay ku ahayd laakiin markuu dhintay ka bacdi salaaddan hadda ay tukanayeen salaad waajib a ah miyaana maya salaad waajiba ma aha ee iyaga maadaama jacayl ay u qabeen cibaadada alleh oo iyagu wax ay jeclaystaan ay ugu badnayd cibaadada alleh allah marka wuxuu ku karaamaynaya inuusan ka goynin ee takliifkii adduunyadu ku dhammaaday qaybta labaad labaadu marka gelayaa oo waxyaabihii ummaddiisa uu kala gaarka ahaa rasuulka sal ll slam oo isaga keliya lagu gaar yeelay ummaddiisana aynan shaqo ku lahayn oo aynan yanii iyada aan markaa lagu lagu gaar yeelin macnaheedu waxaa weeye qaybtii hadda aan soo dhaafnay waxay ahayd qayb nebiga uu la gaar kala gaar ahaa nebiyaalka kale ummaddiisuna isagu ay tabac ugu ahayd qaybkan kalena hadda uu gelayaa waxaa weeyaan qayb ah wax nebigu la gaar yahay oo ummadda uu kala gaar yahay baabbaab buu marka tan u samaynaya kitaabu iyo kitaabu iyo salaadda iyo saas buu u wadayaa sida fiqiga wabilahi towfiq sal l